ذا الأرض يوم على قراءة التصحيح سحد هذه آد oo kitaabkaad soo qoratay iyo wixii aad diyaarsatay aad saxayso iyo dabdi koobisteedii iyo ilaalinteedii aad ku dhowrto xarakaadkii aad xarakayso waxaad kula dadaashaa inaad ku dul akhriso oo aad dabdi ku samayso ku dul xarakayso calaa shaykhin mutqinin shiikh cilmiga sugay oo fannigaa si fiican u yaqaano mutqin ah weeya itqaan sameeyey yani cilmigiisi sugay ku dul akhri maxaa ugu dul akhrinaysaa limaada litamana inaad ka badbaado min ataxriifi taxriif waxa la yidhaahdo doorin iyo bedelid inaad ka badbaado yacnii hadalka meesha ku qornaa inaadan taxriifinin ayaa la yidhaahdaa taxriifka waxaa la yidhahdaa taxriifu alkalaam markaad tidhaahdid waxaa weeye يعني حرفت الكلام مركا أما فلان حرف الكلام هذا الكبير دوري أو إذا غيره وصرفه عن معانيه مركا أو معنيه سيتكبدل أو جيديو معنى كلا أيال إلى هذا حرف فلان الكلام هذا الكبير التحريفي بالأورا مركا لتأمن من التحريفي تحريف إنها كبد بادئي والتصحيفي tasxiifkan inaad ka badbaado yacni waxa weeye tasxiifkan waxaa loo jeedaa waa kitaabatuha kitaabatu lkalima aw qiraa'atuha calaa hayri sixatiha yacni si aanan saxiix ahayn inaadan kelimadda u akhrinin ama aadan u qorin tasxiif samaynin ayaa la yidhaahdaa iyo wlhalati yani inaad ka badbaado lita'mana min alhalati haladka inaad ka badbaado iyo wlwahmi waa isku macno wey alkhalau wlwahmu waa isku wada mid weya waid istaqra'ta haddii aad akhriso oo aad raadin akhrin aad ku raadiso taraajim alculamaa culammada taariikhdoodii laga qoray iyo tarjamaadkoodii haddaad raadiso wabikhaasatan gooni ahaan alxufaada minhum kuwooda xufaadda ah culammada ka midihi gooni ahaan haddaad u raadiso oo akhbaartoodii aad kutubta ka raaraadisaan tajid waxaad heli cadadan hayra qaliilin dad aan yarayn cadad aan yarayn ayaad helaysaa oo minman dad ka mid ah jarada almutawalaati kutubta la dheerdheereeyey akhriyo bilmutaalaca ku akhriyo jard almutawalaat waana loo keeni doonaa musanafkaa loo keeni doonaa jard almutawalaat cunwaan la yidhahdo يعني كتبتي لديريي بو اخرنايا اخرس مطالعه واخرنا اساس dad kamida ay culimadii marka taariikhdooda akhriso adad aan yarayn oo tajriid sameeyay jad mutawalaati kutubta dheer dheer barbaaray oo raadiyay fi majalis ku akhriye ku mutaalacayst majalis fadhiye khaas oo ayaam ama maalmo ku akhriye يعني محينا محينا جرد ku sameeyeen qiraa'at dabt ala shaykh mutqin xifdin iyo sixid ay ay maaragtay xarakadii iska saxayaan ay ku dul saxayaan cala shaykh mutqin xayira xarakada hada si kale akhriso sheekhaas ku toosinaya oo ku tasxiixina saan ma aha saan ma aha bukli marka sheekh mutqina ayuu ku dul akhrinaya sidaas marka ayay faa'iido u leedahay mashaayikhda oo lagu kutubta lagu dul saxdo kutubta lagu dul saxo taasay maaragtay yaani muhiim u tahay weeyaan مثلا wuxuu leeyahay sheekh ibn Uthaymeen oo kale wuxuu leeyahay ee itqaanka sidiisaba yakunu fi kulli fannin bihasabi marka la leeyahay fanni kasta gooni ahaantiisa ayuu idqanka u ahaanay nina waxa dhici karto markaad ba fanniga uu qofka xifdiyay oo yaqaan qof idqaaniye ku dul akhri kuna dul sax weeyaan macnahaas uu jeedaa weeyaan marka sidaas loo jeedaa weeyaan wuxuu marka musannifku leeyahay rahimahullah yaani mawduuca uu kaga hadlay si qofka ardayga uu khaladka kaga badbaado ama tasxiif iyo taxriif iyo khalad uusan u gelin waa inaan sheekh ku dul akhrisaa xaan ila adiga u gudbin doonta Soomaa waa inaad wax xan aad gudbisaa see ku helaysaa waa inaad qof mutqinaho fanniga aad u yaqaan ku dul akhrinayso yaqaan inaad ku dul akhriso way maadada rasuulka markaas adigana cilmi saxiixa soo guurisay barina cilmi saxiixa gudbinaysa hadii ilaahi yiraahdo xaal wax saxanaataysataa weeyaan markaas culimadii majaalista jabd mutawalaat ka samaysay iyo mutaalacada sida uu akhrin jirtay ayuu ku sheegay fahada alxaafid ibnu xajarin raximahu llahu tacaala alxaafid ibnu xajar acasqalaani ilaahu naxariistee qara'a wuxuu akhriyey kani waa wuxuu leeyahay waa xaafid ibnu xajar waad garanaysaa qara'a saxiixa albukhaariyi fii casharati majaalisa kullu majlisin cashru saacaatin saxiix albukhaari ayuu wuxuu ku akhriyey fii casharati majaalis toban fadhi toban majlis أي وحو أخريه halkii majlisna meeqo fadhina 10 saacadood subaxii buu fariisani 10 saac buu ka baxay majlis waay taalacu wada kitaabku saas uu akhrinaya jirdi buu ku sameeynaya marka 10 10 lagu dhuftay meeqo waay 100 saacadood waa marka soomaa 100 saacadood buu ku akhriyay oo kitaabka bukhari ku dhamiyay وقرأ وصحيح المسلم وقرأ صحيح صحيح مسلم وياه وصحيح مسلم أي وقرأ صحيح مسلم بو أخري في أربعة مجالس أفر مجلس كو أخري ماشي كي وصحيح البخاري طبعا كو أخري صحيح البخاري أفر مجلس كو أخري في نحو يومين لما الموت وحل مدأ iyo shay xoogaa la jiro oo min bukrati nahaari maalinta galinkeedii hore ah ila dhuhri dhuhurka laga soo gaaro subaxeedii laga soo bilaabo bukrata nahaar waxa la subaxii laga soo bilaabo ila dhuhri laga soo gaaro intaas oo akhrinay yaani marka labada maalmood marka tiraahdo saacadahan hadda aan naqaano waa 48 saacadood sooma habeenii maalinta habeenii maalinta qadarka weey marka في نحو أفرتي مالمود أفرتي مجلس وحكاقة دقي لما مالمود إيا مالين نسكيد أوكا marka maalinta nuskeedii labaiyo saacadood markuu lix ka soo qabo lix markaa ku darto afartan saacadood konton iyo afar saacadood camal ku akhriyo weyaan muslim oo dhan ku dhameeyey marka culimmadu sidaasay ahay marka laakiin ninka jaddi mudawalaad samaynaya waa nin caalima oo kitaabkan maaragtay mutaalaca ibn xajar oo kale iyo dheg lala tartami karo maaha wuxuu leeyahay wantaha dalika yani wuxuu leeyahay qiraa'adaas oo ibn hajar akhrinay wantaha dalika qiraa'adaas oo jabdiga jabdi mutawalaadka ah kutubta dheer uu akhrinay wuxuu dhamaaday oo yooloobay fi yawm arafa maalin arafa buu dhameeyay وكان maalintaasna wuxuu ibn hajar oo dhameynay يوم الجمعة maalin jumca bay ahay sanata 813 يعني هجريه sideedii sideed boqol iyo saddex iyo tobankii hijrada nabiga markay ahayd maalin jumca ah oo yoom arafa ah ayuu qiraa'adaas dhameeyay labada kitaab qiraa'adoodu dhameeyay inta kuma simanina وقرأ وحو أخري إمام البخاري سنن ابن ماجه كتاب سنن ابن ماجه في أربع في أربعة مجالس أفر مجلس وكو أخري ومعجم الطبراني الصغير معجم الصغير كان وطبراني ليه هنا في مجلس واحد هل مجلس كل مين وأها بين صلاتي الظهر والعصر صلاة الظهر كي عصر كنت ودحل أي طبراني صغير كيس كل ميوي وشيخه ابن حجر شيخي سيئوها الفيروز بادي شيخاسي قرأ وحو أخري في دمشق مقالة دمشق اللي يرهدا وصوري هذا عاصبة ذي أي وحو كو أخري صحيح مسلم صحيح مسلم كو أخري oo jardiga uu ku sameeyay ala sheekhihi buu ku dul akhriyay ibn jahbal sheekhiis ibn jahbal leeyahay ku dul qiraa'ata dabtin yaani qoraan oo ku xifdinayo qoraalka xarakaadka uu ku dabdinayo ayuu ku dul fi 3 ayyam saddex maalmood ayuu sahih muslim ku dhameeyay fayruzabadi sheekh ibn hajar ah markaas waliba qiraa'ada xusmayna sheekha markuu ku dul akhrinayeen dabdiga xarakadii ayuu ku dul waday weeyaan walil khatib al-baghdadi aniga eh, nusxada aan haysto wal khatib al-baghdadi qoraysa laakiin nusxada kale naga fiican aan kaleeto oo walil khatib in la yiraahdo walil khatib al-baghdadi khatib al-baghdadi ba wuxuu u sugnaaday iyo wal mu'tamin as-saji ninka la yiraahdo mu'tamin as-saji iyo ibn al-abbar iyo ibn abbaar iyo waayruhum culammada saddexda ah iyo kuwa aan ahaynba fii dalika arinta oo jardu mutawalaadka ah kutubta dheerdheer oo qiraa'o lagu mutaalaca lagu dhammeeyo la fiiriyahay yani waxaa dhexdiisa ugu sugan cajaa'ibu wagharaa'ib yatuulu dikruha cajaaib waxyaala lala yaabo hariib ah waxyaala haraa'iba oo yatuulu dikruha haddii ha laga sheekeeye la yidhaahdo sheekadeeda ay dheeraanayso raggan aad bay wax u akhrin jireen wandurha arinta waxa ka fiirisa fi siyari oo lidhahabi yani kitabka siyar alaam nubala oo iska leeyahay imaam dhahabi mujalladka 18 safxada 277 279 ka fiiri mujalladka 9 oo isla siyarka 310 ah, safxada mujalladka 21 oo isla siyarka ah 253 safxadaasi intaas oo dhan ka akhri taariikhda wa tabaqat ash-shafi'i ayadana wa fi tabaqat ash-shafi'in fiiri oo lisubki oo leeyahay mujalladka afraad safxada soddonad والجواهر والجواهر والدرر وللسخاوي الإمام السخاوي أوليه كتابك الجواهر والدرر اللي هذا مجلد كيسا كوبات صفحة بقولية سدح إلى بقولية شن كآخر وفتح المغيث وأسجنا مجلد كلابات صفحة صدني أفرتني لحي أفرتنات أيات كثير النساء وشذارات الذهب كتابك شذارات الذهب اللي يراهنه مجلد كسيديدات صفحة بقول لباتني كو إلى لما بقول يلح وخلاصة الأثر كتابك خلاصة الأثر اللي يراهنه مجلد ككوبات صفحة بقى لمية تضباتنات إلى سدحية تضباتا وفهرس الفهارس وللكتاني نيكا كتاني اللي يراهنه أوليه فهرس الفهارس اللي يراهنه iyo taaj al-arus iyagana mujalladkaas taaj al-arus ka mujalladkiisa koobaad safxada 45 ila 46 intaas oo nafiir marka kutubtaas taariikhda dadka ka fiiriso fala tansa hadaka hada fala tansa ilobin ardayo hadaka nasiibkaada hada oo kan mutaalacada kuleeda jald al-mutawalat sameey nasiibkaada yani ha iloobin oo ka qaada weyaan masaladaas markuu ka hadlay ayuu hadda jardulmutawalaadki kuu gelaya cunwaankan jardulmutawalaati kutubta la dheerdheereeyey mutaalacadoodii oo la taalacaysto qiraa'o lagu aqriyo min awal ila aakhir baa loo jeedaa yani almutaalaca weeyaan kitaabka awalkiisa ila aakhirkiisa akhrinaysa akhrinaysa akhrinaysa meeshi faa'iidad kala soo baxaysa macaalidii kala soo waa kala waad hadaa sheekh ku dul akhrisana waad dabdinaysa xarakaadkaadii iyo sakanaadkaadii dhibcada dhibcooyinka shakligii iyo iyo niqadka niqadkii kulleed ku qoraysa weeyaan wuxuu yiri aljardu akhrinta mutaalacada lilmutawalati kutubta dheer dheer la akhriya min aham almuhimmat waxyaalaha muhimaadka ahe ahamiyada weyn loo qiimaha weyn kuwooda ugu qiimaha badan ugu ahamsan weyaan way ugu soo ahamsan tahay maxaa yeelay maxay muhiim u noqotay waxaa weeye litacadud almacaarifi macarifadaada iyo aqoontaada yacni oo qofka uu kasbado aqoonta farabadnideeda ku jirto kitaabkan intaasoo kutub faa'iid iyaad ka heli macaarifa kan kaloo jardi ku samaysan intaasoo macaarifaad ka heli wahaakada iyo watawsiic ilmadaariki yani qofka inuu madaarigta waxyaalaha macaanida uu haleelo haleelkaas waasacnimadiisiina yani maarata darteed ayay aham u noqota weyaan waad haleelaysaa markuu qofka sidaasoo kale mutaalaca uu fahmayo wixii maaani macaarif fara badan uu kasbani yani sida uu macaanida u haleelana waa waasac bay noqonaysaa iyo wastikraaja yani wuxuu leeyahay waistikhraaji maknuuniha kuwooda la qariyey macaanida kuweeda qarsoon soo saaristeeda wey lasoo saaro istikhraaj lagu sameeyo min alfawaa'idi faa'iidooyinkii ah waalfaraa'idi waxyaalihii qaaliga ahaa ee qiimaha lahaa ah lagala soo baxo fawaa'id waa la yaqaanaayo waa jamcu faa'ida faa'iida wixii la faa'iidaystaa la yidhaahaa faraa'idkan hadda waxaa loo jeedaa yacni waxyaalaha macaanida qaaliga ah ee aad u sareeyo oo lagala soo baxo laakiin asal ahaan xagga luqada alfaraa'id waa jamcu fariidin fariidna waxaa la yidhaahdaa alxabbu asal ahaan alxabbu min fidatin wagayriha yafsilu bayna xabaati aldahabi wallulu'i fi lciqdi baa la yidhahda waxay yidhaahdaan mucjab ulwasiifka wuxuu leeyahay waa jamcu fariidin alxabbu min fidatin waa hal xabo oo fida ah qalin iyo waqayriha fido waxaan ahayn oo la dhexgeli yufsalu ama yani yafsilu kala saarayo ama yufsalu lagu kala saaro bayna xabbaati dahabi wallu'li dahabka iyo luulka oo la taxayo xabad fidaha lagu kala saaro ayaa la yidhaahdaa fi lciqdi kuushi la taxayo weya marka hadda waxaa loo jeedaa aljawaahir annafiisa ayaa la ayaa la yiraahdaa Soomaaliya hadda fariid way dhahdaa sabab qofka aad u fiican hebel fariid way dhahdaa nin fiican macnaha wax wanaagsan loo jeedo saas uu ka wada marka inuu qofku la soo baxo istikhraaji maknuuniha cilmigaas macaanida ku wadi qarsoona oo min alfawaa'id faa'iidooyin wal faraa'id waxyaala jawhar ah oo macani aad usfug ah iyo wal khibrati khibra inuu u yeesho tajruba iyo khibra u yeesho min madaan al abhaathi meelaha wax laga baaro meelaha wax laga baaro yani min madani alabxaaثi wاlmasaa'il yan markaasoo kale markuu wax barto oo jaddi mudawalaadka ou badiyo oo madaarigtiisa ay waasac noqoto ou gaaro heer ou la soo baxo waxyaalihii qarsoonaa oo jawaahirta inuu la soo baxo ou gaaro wuxuu kasbanayaa yani khibrad wuxuuna ka kasbanaya wuxuu ogayaha meelaha wax laga baro madaanta meesha lagu malaynayo meeshaasaa madaanteeda lagu malayn halkaasaa lagu ogyaho meeshii ay ku qarsoonayd masaa'ishan iyo baxdiga meesha laga raadinayo inuu khibro u yeesho intaas u jeeda iyo muxuu kaloo ka kasbanayaa ومعرفة طرائف المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها إيه ومعرفة طرائف المصنفين تتك مصنفين تكتب تقر عجائب كود وحيالها عجائب كئه برشدوا ذي fii taaaliifihim ku saabsan qaabka wax u alifaan kutubtay alifeen nin walba iyo qaabka wax u alifo inuu barto ayaa imaanaysa iyo wasilaaxihim waxay ku dhishiyaanoo fiiha maarata fi tasaaniifi tasaaniifta qaabka wax u alifaan ta'liifkoodii iyo tasniifkoodii iyo ayuu musanifiintii baranayaan ninka qaabkaas wuxuu alifaa kan qaabkaas wuxuu alifaa wax badan buu khibrada ka korsanaya weeyaan waqad kaana salifuna dadkii horeeyay waxay ahaayeen yaktubuuna kuwa qoro inda wuquufihim marka ay istaagaan oo mutaalacada say u wadaan ay inay joogsadaan ay rabaan ayay waxay ahaayeen kuwa qoro balaqa oo aan soo marnay ayaantii oo darsigiina markaad wax akhrinayso meesha gaarayso balaqa inaad kursi qiraa'adaada ku sinto muxuu u dhigay muxuu balaqa ugu qoraya yani halkaasuu gaaray wey muxuu ugu qori xataa laa yafuutahu shay wey si uusan uga tegin shay inuusan ka tegin cinda almucaawadati ay cinda almuraajaca markuu muraajacaynayo oo ku laabanayo mucaawada uu samaynayo inaysan shay uga tegin laa siyamaa maba maalba male kumaba sii jiro maca tuuli zaman markaa muddo badan zamanku markuu dheeraado maceeda kumaba sii jirtaba kulamaa zamanku dheeraado bani aadan aad waxbaad iloobaysaa weeyaan marka kitaabada yacni waxa weeye horta aslan jabdu mutawalaadka sheekh ibnu cuaymiin raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay haadihi fiiha nadar arrintan oo jadmudawaraadka shiikhu uu sheegay nadara ku jira fiiro bal dib ha loogu laabtay yani musallam ma aha weeyaan wuxuu le yani aljardu fi lmutawalaati kutubta oo qiraaco lagu dhammaystiray mutaalaco ayaan u jeedaa buu leeyahay saas weeyaan qad yakuunu fiihi maslaxatu liltaalibi waqad yakuunu fiihi madara marka caam ma aha waxaa dhici karto inay qofka mutaalacadii maslaxo ardayga ugu jirto iyo inaysan ugu jirinna way dhici karta haddii qofka uu yahay buu leey mubtadi uu yahay qof hadda cilmigii bilaabaya uu yahay fa in kaana aalibu mubtadian haddii uu yahay mid mubtadi oo hadda bilaabaya fa ina jarda almutawalaati lahu halaka halaag bay u tahay adooba cilmigii hadda bilaabaya haddaad tidhaahdo culumtii mutaalacan ku samaynayaa ee talaqigii iyo aad ka tagto halaag bay u tahay maxaa waxay la mid tahay leeyahay ka rajulin laa yuxsinu sabaaxa yarmi nafsahu fi lbaxri qof aan dabaal aqoonin oo bad isku dhex tuuray bad markaa dhex gashay adoo dabaal aqoonso kuma halaagsamaysa adoona marka cilmigii hadda bilaawa haddaad tiraa mutaalaca waxay ku simanayaa kitaab halkaa la kala baxdo tiraado min awal ilaa akhiri aan aad mutaalacaysanaya waxaa ka fahmaysaa yar waqtigaadaa dhuma oo ku halaagsamaysa xaqiiqada marka insaanka waa miaal xayi iyo wada <laughs> hadda kahor qisa nin wuxuu ii sheegay wuxuu yidhi webi buuxo ama dadkan webiyaash ku dabaasho dabaal ay yaqaanaan moogtahay marka bahal waxaa jirta dabaal joogle la yidhaahdaa oo qofka waa taagan yahay biyi mool waayo laakiin intaana bannaanka u taalla waa dabaalanaya dabaal yaqaan marka mid mudug ka yimid oo weligiis madhaa ma aqaan aan webi arkin ayuu u yimid kaasuu hebalow bannaanku taagan yahay waraaba ii jeeda waa taagan yahay kaana soo galiyo markaasuu shab isku soo tuuray soo galay biyuu ka dhargooyey mar isagoo biyaha ugu jiray meeshii isagoo caloosha jibirtay mar dambe ka saaray inta biyo ka dhargay marka qofka aan dabaal aqoonin oo biyaha moolka isku tuuro isagoo u halaagsamayo kalo kana u halaagsamay waa xaqiiqo wa u halaagsamaya xaqiiqo wa laakiin wuxuu leeyahay qofka ay faa'iidada ugu jirto fa kaana cinda alinsaan cilmun hadduu qofka cilmi leeyahay لكنه أراد أن يصل إلى هذه المطولات من أجل أن يكسب فوق علمه الذي عنده فهذا قد يكون حسنا لكن أو دوني علم أولي إنه وحكر رصد علم جيسي وحكر أو قدر رصد أو دوني ووحفي عنه أولي تاسو كلا ووحفي عنه هذا وحكو ليه مثلا لو أن رجلا بدأ بالعلم من الآن حضوا بعلمه بلا بغفك marka hadaa asagoo cilmigi bilow bilow hadaan raahno wanaqulu lahu raaji' al-mughni kitaabka muqniga la yiraahdo muqni qudama taqaanaa ayaa la leeyahay muraajice soo mutaalace ama raajic al majmuuc li sharh al muhaddab marmuuc majmuuc sharh al muhaddab ayaa la leeyahay kala soo maartay oo e, sheekh imaam an-nawawi uu leeyahay kala soo muraajice iyo wixii lamid ah qofkaas ma halaagsan islaaman halaag wa halaagsan marka qofka cilmiga leh ayaa baashan iska leh ayaa loo ogol yahay ama qofka kale waa inuu cilmigii marka hore soo dhisaa soo kornoqdo ilaa darajo uu gaaro inuu wax mutaalacaysan karo uu gaaro ama masalada balaqada waxa weeye faa'iido laba faa'iido leedahay balaqa markii laba faa'iido sheekhu uu sheegay tan koobaad waxa weeye inaadan iloobin waxa balaqa ugu qoreysa wixii aad akhrisay inaadan iloobin maxaa yeelay bani aadamku waa iloo yahay marka ma ogaan karo hadduusan balaqa ku qorin safxadii uu gaaray ma garan karo waxaa dhici karto inuu maaragtay safxaad badan ay ka tagaan oo u maleeyey inuu ama ka hormaray ama uu ka daba maray meel ama wuxuu soo maray inuu gadaal ugu noqdo ama meeluusan gaarin inuu ka bilaabo marka saa darteed balaqada waxay ka ilaalinaysaa nisyaanka waa qodob halkii balaqa uu ku qoran buu kasii bilaabay midda labaad faa'iidada labaad waxa weeye haddii qof kale oo gadaashiisa yimaado qof kala gadaashiisa yimid yani wuxuu leeyahay an yaclama alaati bacdaka qofka gadaashaada yimaadaa inuu ogaado anaka qad axsaytahu wa akmaltahu fayahiqu bihi akar marka qiraa'adaad samaysay jadl aad samaysay meeshii aad gaarsiisay haddii ay ku qoran tahay qofkaasi inaad kitaabka muraajacaysay buu ogaanaya waa fiquu helaya marka kalsooni buu helaya w marka arrimahaas waxa weeyaan waa waagii wuxuu leeyahay wadaadka muxaqiqa hoose wuxuu leeyahay waxay ahayd markii culimada asalkeeda kutubta lagu dabdin jiray oo nusakhda lagu qori jiray ayay arintaasi ahayd buu leeyahay ala sheekh mudki lagu sugayo laakiin maanta waxa bilowday ee tabaacooyin madbacada jira kutubtii dib loo habeeyay mukhtuutaadkii baa la sii qoray markaasaan dib loo habeeyay waa xarakeysan yihiin waa marka maantaoo kaleeto keliya waxaa loo baahan yahay qofka makhduudka soo qaadaya kitaabka makhduudka sheekhii khadkiisii ama aalibkii ama ardaygii kale qoraalkii farta uu ku qoray marka la rabo in la taabaco waa in nusakh kala duwanna soo helaa kuwa la taabacayo hore loo taabacay khalad leh kuwa aan la taabicin meelo badan makaatibay ku kala fariirsan yihiin makhduudaadka caalamulislaami culammadeenna ay qoreen aad u tiro badan yihiin inta laisku keeno inta laisku fiiriyo midkaan iyo midkaan laisku keeno kabacdina kitaab saxa ah laga soo saaro taasum bay muqaabala iyo tadqiiq ay tan u bahnaanaysaa weey xusnu su'aali qodobka 9 iyo 30aad sanadku wuxuu leeyahay xusnu su'aal ardayga waxa laga rabo min adaabi taalibi waxa kamida ah an yakuna hasan su'aal mid su'aal wanaagsan inuu noqdo an takuna su'aaluhu hasan inay noqoto su'aashaada oo sheekhaada ina su-aashaada hagaagsanto iltazim adab almubaaxaa iltazim laazim adab almubaaxaati wax isla baaridda aad wax isla baaraysaan qofkii adaabteedii wanaagsanayd laazim min xusni su'aali oo ah min xusni su'aali su'aalteeda wanaagsan yani qofka wax isla baaraysaan qofka aad wax isla baaraysaan mubaaxata wanaagsan aad weydiisaa falistimaaci dhegaysina laazim oo qofka aad dhagaysanayso fasixat alfahmi fahmigaada oo liljawaabi aad fahamto saxiixnimadeeda ayana laazim wa iyaaka iska ilaaliyo waa kaaga digayaa wey idaa xasala aljawaabu haddii jawaab la helo oo jawaab lagu siiyo an taquula inaad tidhaahdo qofkii suaasha aad weydiisay sheekhii suaasha jawaabta ku siiyey haddii su-aasha weydiisay inaad ku tiraahdo laakina sheekh fulaan qaala lii kada aw qaala kada kelimadaa inaad tiraahdid yani iska ilaali buu yani su-aal baad weydiisay sheekh baad su weydiisay su-aashii buu ku siiyey haddaad tiraahdo maya laakiin sheekh hebel saasuu jawaabay ama saasuu yidhi macnaheedu waxa waaye su-aasha aada weydiisay jawaabtiisaada ku qanacsanayn kuma qanacsanid weeyaan taasaa meesha ka dhalanayso aadaabtii marka aalibulcilmiga laga rabay ma aha fa ina haada buu leeyahay arrinka sidaasoo kale ashiikhii jawaabta ku siiyey aad tidhaahdo sheikh hebelna sidaasuu lahaa horta waxaa ku sugan wahnun fi ladabi wahnun dacfi baa ku sugan iyo taagdar oo xagga xagga aadaabtiisa qofka inay daciif tahay tusinayo fi ladab waxaa kaloo ku sugan wadarbun isku garaacid liahli lcilmi dadka ahlucilmiga bacdihim bibacdi qaarkood qaarka kale lagu garaaco culammada iska horkeento isku garaacdo ayaa ka dhalanayso marka faxdar haada adiga ardayho arrinta ka digtoono hadhihin shiikhii su-aashaas hadhihin laakiin yani eh, xusna su-aalka maalan wuxuu leeyahay sheekh ibn Uthaymeen oo kale inuu qofka ka hormariyo anaga ma ogtahay carabtu inaga fiican adu waxa dhici karta sheekhan toosina su'aasha weydiiso laakiin ma dhahan culimada dadka ahlu cilmiga aha ama dadkii hore ma carabta hadda ahlu cilmiga talabada cilmiga horta hore sheekhu ducadiisa ku bilaabay wuxuu hadda sheekhu waxa tiraahdaa ahsan allah ilayka sheekhana ahsan allah ilayka ma taqulu fi kada ilaahay maarata wanaagii ha ku maxaad maxaad oranaysaa sida ay sida sluubkaas inaad tiraahdaa rabaa marka arintan laba arimood bay ka imaanay aadaabtaadii oo dacfi galo culimmadii isku garaacda baa ka imaanayso marka aadaab fiican maahe tan xusnul adabka laazima ku fa in kunta laabudda faacilan haddii ay tahay fain kunta haddii aad tahay laabudda mid lagama maarmaana faacilan mid samaynaya inaad tahay hadday lagama maarmaan tahay inaad saad jawaab aad bixiso fakun waadixan fi su'aali su miday caddahay noqo fakun ahaw waadixan mid cad fi su'aali su'aasha dhexdeeda mid ku cad noqo oo waqul waxaad tidhaahdaa maa ra'yuka fi lfatwa bikada yacni fatwada fatwada noocaasii shiikhow maxaad maxaa arkaysaa walaa tusami axada qofna ha magacaabin ha dhihin hebela sidaa fatwoodaye adiga maxaa qabtaa ha dhihin adiga maxaa arkaysaa yani ha dhihine fatwada maxaad ka arkaysaa dhe ra'yigaadu waa sidee sidaa inaad tiraahdid yani sheekh ibnu cuthaymiin xataa hadalkaa dambe waa diidahaya laftiisa oo la yidhaha maa ra'yuka fi lfatwa bikada yani fatwada noocaasihi maxay tahay ra'yigaaga waxaa ka fiican uu leeyahay inaad tiraahdo yani inaad tiraahdo fain qaala qaa'ilun kada wa qof hadduu sidaa iyo sidaa yidhaahdo maa ra'yuka fi lfatwa bikada yani maxaad arkaysaa hadduu qof sidaa yidhaahdo maxaa arkaysaa hadduu yidhaahdo w qofaa yidhi ma fatwo hore u dhacdayna maaha haddayba dhacdo wey bal maxaad arkaysaa inaad tidhaahdid masaladaas ayuu shiikhu intaa xusn su-aalka ayuu noogu qoray weye marka hadalka ibnu qayim uba noo keeniyo noo sii kala sarsaaraya weyaan qaala ibnu lqayim raximah llahu tacaala ibnuqayim baa wuxuu leeyahay ilaahi u naxariistee waqiila waxaa la yidhi idaa jalasta ilaa caalimin nin caalima haddaad u fadhiisato fasal tafaquhan laa tacanutan baa layidhi fasal caalimkii weydii tafaquhan ay liajli tafaquhi kasid oo fiqhigii aad kastato iyo cilmigii aad kastood fahamto u weydiiso laa tacanutan yani cinaad ha u weydiin adoo mucaanida oo shiikhii cinaaday oo ku dhibaayo su ka faa'iidayso tafaquh inaad adiga fikri dalbayso uga faa'iideyso weeyaan hadalkaasaa leeydi waqaala aydan ibnu qayim wuxuu yidhi walilcilmi sittu maraatiba cilmigu wuxuu leeyahay lix martabadood buu leeyahy lix darajo lix martabad oo kala duwan buu leeyahy awaluhaa midka hore waxa weeye xusnu su'aal waa midda hadda sheekhu noo soo sheegay su-aasha teeda wanaagsan waa xusnu linsaati markuu jawaabayo shiikha xusnu linsaati dhagaysi wanaagsan iyo walistimaaci maqal si fiican u dhagaysato jawaabta uu bixina su-aashii si fiicanaad u weydiisay soomaa markii hore jawaabtana si fiican ugu dhegraarici insaadka dhegraaricina la yidhahdaa qofka aad uu u dhagaysto weeyaan إذا وإذا محو آيدي إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وتاسويا ماذا سدحات وحوى الثالثة xusnu lfahmi jawaabta inaad si fiican u fahmto oodan si cagsiya aadan u fahmine si fiican u fahamtaa laga raba fahmu wanaagsan in lala timaado araabicatu midda afraad waxa weeye alxifdu wixii markaad fahamto oo faham saxiixa aad fahamto haddana inaad xifdiso ayaa la rabaa xifdi aad isku daydo la timaado weeyaan alkhaamisatu midda shanaad darajada martabada shanaad altacliimu wixii aad intas mas'aladii aad soo su'aalato wanaaj aad wanaajisay su'aasheedii aad dhageysatay oo si fiican ugu dhagraacisay oo fahamtood soo xibdisay waa inaad dadka bartaa at-tacliim inaad dadka barta weeyaan asaadisadu midda lixaad wahiya midda lixaadna thamaratuhu yani waxa weeye mirihii cilmigaas aad ka guranaysaye wa alcamalu bihi inaad cilmigii ku camal fasho wa muraacaatu xuduudihi xuduudiisiiod ilaaliso ayaa loo jeedaa wey waa imaarkii uma markaa kabacdi buu ibnu qayim akhada wuxuu guda galay fii bayaanihaa lixdaa maraatib aan soo sheegnay caddaynteediibuu bibaxin muhimin baaris aad muhiim oo ah, qoraal ayuu ka sameeyey ayuu qoray weyaan marka masaladan darajaadkaasay leedahay maraatibtaas ayuu qofku xusna su ay leedahay oo ibnu qayim uu kaaga soo guuriyey marka ibnu cuaymiin raxmatullahi calayhi wuxuu isdaba marinaya meesha midda shanaad waxaa ka horayso waliba midda lixaad maxaa yeelay cilmiga aslan tacliimta markaa dadka barayso cilmiga aa barata in adig ku dhaqantaa ka horayso sooma inaad ku dhaqantaa horayso alcamalu bihi markaa cilmiga barato ood ku camal fasho uma markaas adaad gaarsiin karta aad bari kartaa laakiin tacliintii wuu dabamariyey shiikhu marka waxaa fiicneed buu leeyahay waxaan u jeeda tacliintuu hormariyey waxaa fiicnayd buu leeyahay in tacliinta la dabamariyo oo camalkii la hormariyo weyaan masaladaasaa la rabaa marka calaa kulli xaalin waa niqaad muhiima oo aada u fiican qofka markaad cilmiga ka akhrisanayso inaad cilmiga dhegaysatid su-aashaad inay su-aal adab lahoo maaragtay wanaagsan noqoto inaad masaladan aad kitaabka la akhrinaya si fiican u fahamto inaad xifdiso ood qaaddo wixii inaad ku camal fashatoma dadka aad gaarsiiso waa wax aada u fiican weeyaan masaa-ishaas unbuu shiikhuu ka hadlayaa markaa kabacdi gudbi dadka gaarsii weeyaan marka cilmiga ku camal fasho kabacdi dadka gaarsii baa loo jeedaa wey almunaadaratu bilaa mumaaraatin almunaadara bilaa mumaaraatin wuxuu musanifku meeshan kaga hadlayaa munaadara wax la yidhaahdo munaaqasha masalada laga niqaasho bilaa mumaaraatin muran la'aan waa iska waa iska waa iska didinayna wax weyn ma aha tan oo kale hadda cilmi weyn kuma jira laqbaan baan isafsaarayna insha allah munaadara ilaahdaa munaadara marka tirahda naadar yaani fulan naadara fulanan marka tirahda waxa loo jeedaa ay baasahu baahathahu baan u jeedaa ay baahathahu fi almuhajati wal yali fi almuhajah doodiibu waxba isla baaray ay bisalay ka munaqashoodeen way munaq munaqasha ilaahdaa ولذلك المناظر قفك اللي هذا وحويه والمجادل والمحاج قفك قفك لب دوديو حج لحجيتميو تاسو كلا والida laakiin hada muran ma aha muran iyo waxa kala jiro iyo munaadara muranka waa markii inta la murmo labada qof isnaacdo qofba marka xaqii inuu eh, asagu inuu difaaco uu doonayo walow markaas xataa kii laga adkaayo laga daliil adkaa waxaa dhici karta in adilada inkiro oo diido ama wax ta'wiiliyo ayaa imaan karayso marka muran ha gelin maxaa yeele muranka lama ogola weeye sidaasuu leeyahay iyaaka iska ilaali iyo walmumaaraata muranka yani adiga iyo muranka ayaan idin kala digi wey iska ilaali muran fa innahaa mumaaraadkii iyo muranka oo qajajacda ihi niqmatun cuquubatun cuquubo weeye niqmaa lidhaahda waa cuquubo iyo dur iyo shiddo weeya wa ama almunaadaratu ama munaadarada oo munaaqashadii ah filxaqi xaqi dhexdiisa lagu doodaahi oo laga iyo halaag iyo dur ma he wa shay ni'ma ah wanaaga weeyaa id maxayele المناظرة الحقة مناظرة مناقشة حق أيه فيها دحليد وحا كسغن إظهار الحق على الباطل حق أولا موجيه وباطل كلغا موجيه أيها كسغن والراجح وفيها الراجح شيء راجح اه yani maaragtay muujintiisii cala almarjuuxi kii laga raajaxsanaa laga muujiyo marka fa hiya mabniyatun munaadaradu waxay ku dhisan tahay cala almunaasaxati nasiixo laisku naseexay munaasaxa isku naseexayn bay ku dhisan tahay waalxilmi dulqaad bay ku dhisan tahay wa nashri alcilmi cilmigoo la faafiyay ku dhisan tahay intaas waa munaadarada munaadara hadda macnaheedu waa fahmna soo maha waxa weeye waa laba qofoo inay xaqi gaaraan rabo way ka niqaashayaan masalada iskugu naseexaynaya masalan aniga aaminsanahay adna masala aaminsantahay teeba xaqa tee baatila ayran u baarayna xaqi markaan ogaano hadii aniga aanan xaq haysanin oo adiga xaqa dhinacaada yahay waa kugu raaco ila muran ma jireen xaqan isla raadsanayna caadi xu raadsanayna hadii adiga yani aad baatil tahay tayday xaq tahay anaad igu raaci xaqi baad loo hoggaansamaya haddii masalada aan wata marjuux tahay taaduna ay raajix tahay waa inaan kugu raacaa midda raajixa aan qaato weeyaan marka munaadarada aslan waxay ku dhisan tahay nasiixayn isku nasiixayn iyo isku dulqaad iyo cilmigoo la faafiyo intaasi ka koobantah wa ama almumaaraatu murankase oo fi lmuxaawaraati doodaha dhexdooda yani xiwaarka muxaawaraat alxiwaar waxaa la yidhahdaa alxiwaar wa xadiiun yajri bayna shakhsayni ow akar laba qofio ka badan muranka dhex maro xiwaarkaa la yidhahda doodaha wey ama almumaaraatu murankii oo fi lmuxaawaraati dooda dhexdeeda ahaada iyo wlmunaadaraati yani waloo jeeda hadda yani mujaadala loo jeeda iyo doodii loo jeedo weyaan mujaadalaadkii muxaajaadka dhexdooda ahaada fainahaa yani taxajujun waxa weeye waa isxujayn xujo waay oo qofkan xir oo dhib ayaa ujeeda iyo wariyaaun istutus inaad ninkan ka adkaatay ood ka cilmi badan tahay muuji ismuuji waa xujadaada ha muuqato riyaa walaqatun qaylo ayaa marka hadana ku xigto wa kibriyahun xaqo iska weynaysiya ku sii xigto wa mughalabatun inuu hebel ka adkaado inuu doonayo wa miraa'un muran ku jiro waqtiyaalun kibir iyo khuyalaagii way isqaadqaad ayaa ku jiro wa shaxnaa'un xiqdi bay imaanayso xiqdi baa imaanaya ku jiro ayaa ka ah iyo mujaaraatun lisufahaay dadka sufahada ah raacitaankoodii la iska raaco oo socdo ayaa keenaysa wey intaasoo dhanbay ayay mumaaraadka kuu keenaa wey muranku diintu kaa fogeyna adiga adkow markaa kabacdi ismuuji ummadda inaad nin caalimata ha ku ogaato nin xujadii hebel ifxaamiye inaad tahay xiqdi inaad kii kula murmaayo aad nacdo qalbiga u geliso iyo wax lamidahay keentaa marka faxdarha iska ilaali arrinta mumaaraadka waxdan faacilaha kan mumaaraadka muranka watana ka tag oo ka digtoonow waxdan iska ilaali faacilaha kii samaynayana ka digtoonow iska ilaali qofka jadalka iyo muranka kaliya ah adiga iska ilaali marka adiga miraagan aad ka tagto oo muranka aad ka tagto qofka muranka u saaxiibka ahna aad ka tagto muranka waxaad kaloo ka badbaadaysaa waa hadkil maxaarimi yacni waxyaalihii xaaraamta ahaa oo lagaa xarimay jeexidoodii iyo dilaacinteedii aad dilaaciso ayaad ka badbaadi wa acrid jeeso iskaga tag mumaaraadkii iyo murankii ka tag iyo saaxibkiisba taslam aad badbaadide wa takbut yacni maaragtay aada iska reebtid waay almacama iyo walmahrama almacama dembigii iyo walmaqrama yani wixii macaasi o iska reetid wey macaasidii wey eed eed iska reetid oo kale lanna almaqram waxaa la yidhahdaa qofka waxa laasimo daynta lagugu leeyahay soo haraam soo baad qabtaa yani maa yalzamu adaa'uhu ayaa la yidhaahdaa yani shayga kugu laazimaya gudashadiisii ayaa la yidhaahdaa loo jeedaa waxaa kaloo la yidhaahdaa xakama alqaadi calaa fulaanin bilkharaam markii uu qofka xaakimka qaadiga oo hebel ku xukumo intaas bixi oo dusha laga saaro haraamaa la saaray baa laleeyahay kharash baa dusha laga saaray nabigeennana calayhi salaatu wasalaam ducadiisa ka mid ahaan jirtay acuudu billaahi min almaqrami waalma'hami yacni waxaa loo jeeda min aldunuubi waalmacaasi waa isku macno un weeyaan marka waad ka badbaadi kabtigana waxaad ogtahay waad taqaanaan Eh, kubitu kama kubita alladina min qablihim soomahan kabtiga waxa weeye waa halaag weeye waa la halaago oo kale marka halaag iyo maaragtay ma'samkaasaad halaagi oo tirtiri weeye oo iska reebi dembigii iyo macaasidii baad iska reebaysaa macnahaas oo kale weeye calaa kulli xaalin horta wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullahi calayhi munaadarada iyo munaaqashada sideedaba markay caadiga tahay munaadara waa mumaaraad ma aha munaadarada oo saaxibka aad munaadarooto ninka aalibka masaaisha aad ka wada niqaashtaan maxaa saxiixa maxaa maaragtay baila maxaa maarata raajixa maxaa marjuuxa maxaa xaqa maxaa baila marka saasoo kale munaadaro oo safaaul uu ku jiro markaad niqaashaysaan wuxuu leeyahay tushcidu lhimama tushcidu lfahma wa tucti linsaana qudratan cala almujaadala waxay afaynaysaa oo soofaynaysaa fahmiga marka masalo ka niqaashtaan fahmadaaday ay saafi yeelaysaa insaanka waxay siinaysaa inuu awood u yeesho inuu mujaadala yani maarata masalada inuu xaqa cadayn karo oo xujajka bannaanka soo dhigi karo wey waxay tusaysaa walmujaadalatu fi lxaqi ma'muurun biha buu leeyahy in xaqa lagu doodo waa shay la is amray udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii axsana laleeyahy qofka marka haduu ka munaadarada la yaqaano oo khayrka uu sameeyo wuxuu barito ahlu baatil ka dhaw ifhaamin kara wa aftiri kara oo baabayn kara mujaadaladana marka wuxuu kala qaaday laba nooc laba nooc uu kala qaaday mujaadalatu mumaraa oo qofka yaani taas waxa iska dhabu leeyahay dadka sufahada ah fuqahadii buu kala doodaya inuu asagoo gargaarsada buu rabaa fa hadihi madmuumatun wey lama ogola mumaaraadkaas tan labaad waxa wey mumaaraadku hadduu yahay liihbaati alxaq inaad qofkan xaqa inaad sugto ayaad rabto wain kaana calayhi haba ahaadee fahada maxmuudatun ma'muuru biha waa shay la ammaanay oo la faray weeyaan marka calaa kulli xaalin mumaaraadka laftiisu musanifka ee sheekh sheekhuulcuthaymiin laba noogu kala qaaday mid xaq lagu doonayo iyo midan xaq lagu doonayo midda xaqa lagu doonayo waa midda maaragtay maxmuudka ah midda aan xaqa lagu doonaynin ee muranka iyo jadalka kaliya ahi waa midda la iska reebay wey maa darabuuhu laka ilaa jadalan bal hum qowmun khasimuun allah subxaana wa tacaala uu leeyahay waxaa ka mid ah yani maa yujaadilu fii aayaati illahi ila aladiina kafaruu jidaalkii aan hore u soo marnay weeyaan nabigeenana uu ka digoo yidhi maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutul jadal dad yacni maaragtay hanuun ay ku sugnaayeen dabadeed ma dhumaan ilaa waxay ku waxaa la siiyaa jadal iyo muran iyo dood marka xaqii ka dhumayaa waa in badana meelaha soo marnay masaladaa waa ka hadalnay weeyaan marka almunaadara waalmujaadala labadaba waanu loo kala qaaday wey munaadarada mubaaraadka waa noo qaybsay munaadarada waa midda fiican oo munaaqashada oo xaqana lagu raadinaayo xiqdi iyo maaragtay riyaa iyo midna uusan ku jirin tanna waa midda cagsigeeda wey mudaakaratu lcilmi cilmiga oo laisla muraajacay mudaakara yani muraajacatu lcilmi maca ahlihi qof kale oo ama kaa sarreeyo ama kula mid ah xagga mustawa hada isku mustawa tihiin ayaa wax la muraajacaynaysaa muraajacadaas ayuu hadda musanifku meeshaan noogu dhigay qodobka kow iyo afartanaad weeyaan wuxuu leeyahay musanifka raximahullah tamatac ku raaxaysa ardayahow waxaad ku raaxaysataa macal busaraa'i dadka asxaabul basiiraha ah basiirada leh ee aladiina cindahum cilmun wa basiiratuna loo jeeda dadka cilmiga leh basiirada leh oo qalbigooda aad diinka u ku raaxayso la jirkooda bilmudaakarati muraajacadii cilmiga ah la muraajacayso walmutaaraxati su'aalaha ood u tuurto xusni su'aal ood ugu tuurto tarxigii waay su-aasha u tuuraysaa si yani wanaagsan oo aadaableh aad ugu tuurto ku raaxayso waa shay lagu raaxaysto wey leanna ninka cilmiga leh ama aad isku mustawahatiin waa kala faa'iidaysanaysaa wax badan baa kala faa'iidaysanaysaa fa innahaa maxaa yeelay mudaakaradu wuxuu leeyahay musanifka mudakaradu wuxuu leeyahay fii mawaatina meelaha qaarkood markii la joogo tafuuqu waxayba ka kor noqoni almutaalacatu mutaalacada haddii aan soo sheegnoo jardulmudawalaadkii kitaabkala mutaalacaysanay mudaakaradan oo qofka aad la muraajacaysaba ka kor noqonayso taasaba ka faa'iido badan marka isku day qof kula mida ama kaa sarreeyo inaad muraajaca la samayso cilmigiio kala niqaashto oo aad wada baartaan taasoo kale aad ku wada celcelisaan arintaas la raadsuuliye fainahaa mudaakaradu waxa weeyaan fii mawaatina meelaha qaarkood boosaska qaarkood tafuuqu ayadaaba ka kor noqona almuaalacata kitaabkoo la muaalacayso ayadaa ka kor noqona wa tashxadu dihna yani shaxdiga waxaa la yidhaahdaa sifaynta soofaynta mdida oo mirirtay oo la soofeeye iyo dihnigaadii oo qalbigaagii iyo maskaxdaadii iyo bay sifaynaysaa soofaynay yani afaynaysaa weeyaan wa tuqawii waxay xoogayni aldaakirata xusuustaaday ay xoogaynaysaa multaziman adoo laazimayo alinsaafa markaas mudaakarada aad samaynayso cadaaladna cadligii aad adoo multiltizaamayo laazimayo oon cadaaladda ka tegaynin walmulaatafata dabacsanaantii iyo maaragtay latiifnimadii aadan ka tegaynin oo markaad qofka wax la baarayso hadalka inaad ku adkayso ama hadal aanan xaq ahayn inaad ku tiraahdo lama ogola waxaa la inuu qofku laasimo alinsaaf walmulaatafa waxaan kelimadana cadli ka sheeg waxay aad og ila mudaakara samaynaysaan saan ma aha saana ila muuqata adoo usluubkaadana latiifaya oo dabcinaya mubtacidan adoo ka fogaanayo maxaad ka fogaani can alxayfi washaabi wlmujaasafa can alxayfi dulmiga iyo jawrka aad ka fogaanayso washaabi dooda aad ka fogaanayso wlmujaasafati hadalkoo iska tuuro iska dheh ah iska rid aad ka fogaanayso mujaasafada yani waxaa la yidhaahdaa mujaasafa almujaasafatu fi lkalaam waxaa la yidhahdaa yani idaa arsalahu irsaalan calaa gayri rawiya ida arsalahu irsaalan hadalka hadduu iska diro calaa hayri rawiyatin hubsiina la'aan isagoonan hubsan oo maxaa ka imaanaya maxaan ka imaanaynin hadalkani ma dhib buu keenayaa mise ma keenaya aanan ka fiirsanin hubsiina la'aan iska tuuro kaasaa la yidhi hadalkan iska tuuro mujaasafada taawo haddii raashinka iyo loo isticmaalana almujaasafatu fi acaam oday maarta masuus baa madaal baa wuxuu yahay adoon ogaan ama miisaamin mujaasaqa la yidhahdaa raashinka la iska qaato ayaa la yidhaahdaa marka almujaasaqaat marka hadda waxaa loo jeeda waa kalaamkii waa waa markay kalaamka tahay beeci ma aha waxaa weye idaa arsalahu irsaalan calaa hayri rawiya rawiyadana waa kaadsiinye waay la-aantoodii hobsiina la-aan wa kun calaa xadarin digtooni dushiis mid ku sugan noqo fainahaa maxaa yeelay mudaakaradii tagshifu waxay feeydi oo banaanka soo dhigaysaa cuwaara man dad ceebtood laa yasduqu aan runta sheegaynin mudaakarada haddaadan xadar iyo digtooni aadan ku jirin dadka aan runta sheegin oo wax aan runta sheegaynin ceebahooda bannaanka soo dhigtaay feeydii weeyaan cuyuubtaada bannaanka usoo baxaysa wey fain kunta haddii fain kaanat hadii ay tahay mudakaradii maca qaasirin fi lcilmi mid yani mid ka gaabtay mid uu gaaban yahay mid gaaban maca qaasirin mid gaaban filcilmi cilmiga ku gaaban yani midaan cilmi badan haynin markaad mudaakara la samaynayso ood adig ka cilmi roon tahay haddana baaridi dihni yani fahmigiisa fahmadiisu ay qabowdahay macnaheedu waa damiin uu yahay mid damiina aad la niqaashayso aad la mudaakaroonayso aad mudaakara la samaynayso markaas oo kale fahiya daa'un wa munaafaratun qofa cilmigiis aad u hooseeyo oo damiin ah kaasoo kale munaadaradiisu fahiya daa'un cudur wey wa munaafaratun kala tegid ay qulubta kala tagta laana musaba keenaysiinba mina iskeedaysaan maaha nufra la yidhahda kala tegid way qalbigiinoo kala cararo ayaa imaanaya wa amaa mudaakaratuka maca nafsika markaad naftaada la mudaakaroonayso waxa weeye mudaakaratuka maca nafsik adiga laftaada mudaakara isla samaynay keliga waxa weeye maxaad mudaakara ku samaynay fii taqliidika gadgadintaada limasaa'il alcilmi masaa'isha cilmiga ah habad gadgadini masalada maad soo qaadaysa waad baari masalada kalaad ka adaas mudaakara samaysanahay taqliib limasaa'il fii taqliidika gadgadintaada aad gadgadiso limasaa'il alcilmi cilmiga masaa'ishiisa aad gadgadiso fa hada midkani inaa mudaakara naftaada adig keliga ku samaysaay maa laa yasuuqu waa waxaan marna bannaanayn an tanfaka canhu inaad ka tagto marna inaad ka tagtaa wax kuu bannaan maaha keligaa waa inaad mudaakara samaysaa wey marna haka tegin haddaa mid kula mida ama kaa sarreeya heshana kaba fiicanba waqad qiila horaybaa waxaa loo yidhi waqad qiila waxaa la yidhi dadkii hore waxay yidhaahdeen ixyaau lcilmi mudaakaratu hadal qiimadaha wey ixyaau muraajacatuhu ku celcelintiisa oo qof aad kula mudaakarooto ama naftaada aad kula mudaakarooto labadaas mooyaan mudaakarada marka labadaas noogu kala qaaday inay tahay maca alkhayr ama maca nafsika inay tahay labadaa un weeyaan labadaasa mudaakaradu leedahay labadaba haddii qofka uu yahay qof baliid ah unbaa dhib keenaya oo aan waxba kula fahmaynin kaasoo kale intii mumaaraad ay noqon lahayd nufra ka imaanaysa ka tag buu iska daa halla wadi weeyaan marka qofka mudaakarada inuu sameeyo ama naftiisa ama dad kale oo cilmiga muraajaca la sameeyo waa shay matluubaho wanaagsan weeyaan طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها طالب العلم أرديقا وعلمك طلبيه يعيش وحكون ولانيا بين الكتاب كتاب القرآن والسنة السنة الدحديدة وعلومها إيه علوم تيدي culuum alqur'aan iyo culuum sunna ayuu ku dhex noolaana weeyaan culuum alqur'aan marka la yidhaahdo tafsiirkii buu noqonayaa wuxuu noqonayaa tajwiidkii wuxuu noqonayaa maarata qiraa'aadkii yacni wuxuu noqonayaa eh, waxaasoo dhanba culuum sunna marka la yidhaahdo wuxuu noqonayaa maarata axaadiistii barashadeedii wuxuu noqonayaa musطalaxii wuxuu noqonaya wixii lamid ah weeyaan marka waa inaa qofka labadaa kitaabka iyo sunnada iyo culuumteedii inuu laasimo oo uu ku dhex noolaadaba rabaa mar walbaba yani waxa weeye qofku inuu fikri jaamida keliya hadda wadar dadka dadka fikriga keliya iska aado waxa weeye oo kitaabka qur'aanka iyo axaadiistana ihmaaliyo waad ogtihiin waa ka qalqallagsan yihiin dadka kale waa qalqallagsan sababta maanta wuxuu ku jira fikriga inta badan waad aragteen minaashka hadda akhrisaan aayad qur'aan iyo xadiid ma arkaysa wayajuusu iyo wayabtulu iyo wayaxrumu iyo wayukrahu waxaasaa halkan ugu dhex jirtaa waxaasunbaa ku dhex jira qofka weyaan marka yani waxaa la rabaa waxyaalihii kitaabka qur'aanka iyo sunnadii nebiga inuusan marna ka maqnaan marna inuusan qofka ka maqnaanin baa la rabaa inaad culumtooda daraasadoodii inaadan dhihin qur-aanka uma baahnayo xadiidka basaan rakisaya ama inaadan dhihin qur-aanka basaan rakisaya axaadiisi waa ka tegaya arrintaas inaadan dhihin labadaba inaad ku noolaato iyo culuumtoodan inaadan ka tegin oo maalan yani culumta iyo culummadu alifeenna inaad ka faa'iidaysato oo oo ah muciinka iyo kaalmada u ah fahmigoodiiba kutubta iyo kitaabka sunnada inaad fahamto markaasuu yidhi fahumaa labadoodaas kitaabka iyo sunnadu lahu aalibulcilmigii waxay u yihiin kal janaaxayni laba baal ama laba garab oo liltaa'iri shimbirka uu leeyaho kale labada garab shimbirka uu ku duuro oo kale ayay ardayga u yihiin kitaabka quraanka sunnada fahdar ka digtoonow an takuuna inaad ahaato mahiid aljanaaxi mid garabkiisu uu jaban yahay maksuur ljanax garabkiisu miduu jaban yahay yani maaragtay mid inaad noqoto iska ilaali haada markaad tira haada alcadmu laftii baa jabta goorma laakiin haydka waxaa loo isticmaalaa haada alcadmu haydan markaad tidhaahdo waa markii intay jabto oo la kabo kabka kabacdina la jabiyo kaasoo kala hayd kale isticmaala yani ida kasarahu bacda ma kaana yanjabir markuu kabmay dabadeed la sii jabiyo ayaa haydka la yidhahda marka inuu garabkaadu jabo iska ilaali ka digtoono inaad mid garab jaba noqotaa iska ilaali macnaha midkood inaa weydo sunnadii keliyaan qaadanaya axaadiistii eh, qur-aankii ama qur-aanka basaan aniga xoogga saaraya sunnadii ma ha odhanin culumteediina ku dar labadana wada kulmi baa loo jeeda wuxuu leeyahay sheekha raxmatullaahi calayhi baabkan midka ugu dambeeyo istikmaalu adawaati kulli fannin fanni kasta kulligii adawaadkiisa aladawaat waa jamcu adaati qalabka lagu shaqaysta leh fanni kasta kulligii adawaadkiisii loo baahnaa adaadkii kuugu kaalmaynayay qalabkii alaabtii kuugu kaalmaynaysay inaad aadaayin qalabka aad dhammaystirato ayuu cunwaan ka dhigay istikmaal dhammaystirkooda la dhammaystiro ayuu ku leeyahay markaasuu kuu fasiro wuxuu ku yidhi lan takuuna taaliba cilmin mutqinan mutafaninan xataa yarija aljamalu fii sami alkhiyaati maa lam tastakmil adawaati dalika alfanni yani wuxuu leey lan takuuna ahaan maysid aaliba cilmin arday ma noqonaysid oo mutqinan mid wax suga ah oo cilmigii itqaaniyey mutafaninan yani saaxibulfunuun ah faniyo fara badan qabtay funuun fara badan qabtay noqon maysid xataa yelija aljamalu ilaa geelu uu galo fii sami lkhiyaati cirbadda dulkeeda ilaa uu geel galo oo inta galo ka dhex yani cirbadan dun baa gasho daloolkeeda intuu laegya waad ogtahay marka haddii aad eh, rati aad taqaani geed intaa la eg ma gelay waa shay mustaxiila soo ma geli karo cirbada dulkeedii kama dhexbixi karo marka weligaa taalib cilmi noqon maysid ilaa uu rati intuu cirbada dhexgalo uu ka baxo goormu ratiga intuu dhexgalo ka bixi doona yaa og cirbada duleelkeedii wax dhici kara maa mustaxiil waa marka adna daalib alcilmi mutqina ma noqonaysid weliga maa lam tastakmil haddaadan dhammaystiranin adawaati dalika alfanni fannigaas aad qalabka iyo adaadka uu leeyahay haddaadan dhammaystirin yacni maaragtay marna lagama yaabo inaad muxuu ahaa aad aalib mutqina noqoto ama mutafanin aad noqoto lagama yaabo wakadalika qawaacid اlfiqhi maadada la yidhaahdana inuu uu garanayana waa muhiim weeyaan qawaacid اlfiqhigan inuu ولذلك وحل إلى هذا وشيخ ابن عثيمين أوليه يمكن أن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه لكن لا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه marka fiqiga la hormarini fun usulkiisa la baranaya fataawiya marka fiqiga usul fiqi u baahan yahay yaani saas oo kale ee xadiidkii mustalahiisa u baahan yahay maxaa la yidhaahdaa luqadii culumta kitaabka iyo sunnadu waxay u baahan tahay luqadii u baahan tahay oo inaad u kaalmaysato u baahay wahaakada wey wa fi xadiidkana wuxuu leeyahay waa inuu adawaadkiisa waxaa loo jeeda inuu kulansado bayna cilmi ariwaayati waddiraaya cilmu riwaaya waxaa la yidhaahdaa waa cilmu rijaalkii oo sanadkan lagu baaro waxaa la yidhaahdaa silsilat rijaal almusilati ila almatni waa sanadkii wey sanadkaa silsiladan istabataxan ilaa matnigee naskee nabiga laga gaaro raggaas baaristoodii yani sanadkan hebel ma baa xadiidkiisu ma xasan baa ma daciif baa ma mawduuc baa nin oo wadaaca miya waxaasoo dhan baaro marka waxaa la yidhaahdaa yani riwaayada waxaa loo jeeda waa sanadkan saxiixnimadiisa iyo dacfigiisa iyo wax lamidka ah ayaa la yidhaahda diraayadana waa fahmigii way fahmulmacna xadiidkan macnihiisii iyo fahmigiisii ayaa loo jeedaa weya labadaas inuu kulansado weya labadaa inuu kulansado markuu fanniga xadiidka darsayo wahaakada culumta kalena waa sidaa weya wailaa hadduusan adawaata kulli fannin adawaatu kulli fannin uusan idqaaninin ousan sugin haddaadan suginiyo ardaygay falaa tatacana ha isdhibin ha isdaalin yani ha daalin waqtiga waxaad ka fanni walbaba adawaadkiisii qalabkiisa aadan ururin karin cumrigaada ha dhammaynin oo leeyahy qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih aladiina dadkii aataynaahum alkitaaba aanu siinay kitaabka aynu siinay yatluunahu way akhrinayaan kitaabkii xaqa tilaawatihi akhrintiisii dhabta ahayd bay akhrinayaan oo qira'a waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiray yatluunahu ay yattabicuunahu qur'aankii bay raacayaan xaqa tilaawatihi raacistiisii dhabta ahayd bay raacayaan marka wuxuu leeyahay fayustafaadu minhaa aayaddan waxaa laga faa'iidaysanayaa oo ah yatluunu xaqa tilaawatihi xaqa tilaawatiidaas waxaa laga qaadanaya ana aaliba oo laga faa'iidaysanay ana aaliba ardaygu laa yatruku cilman cilmi ka tegi maayo xataa yutqinahu cilmiga ou bartaa kama dhaqaaqay ilaa uu sugo idqaan uu ku sameeyo uu sugo marka macnaha xaqa tilaawatihidaasi ayaa waxaa laga qaadanaya idqaanka inuu sugo cilmibaad akhrisatay ha ka tegin ilaa aad sugto maadadaas adawaati kulli fannin ayuu musanifka qaybtii ahayd adabu aalibi fii xayaatihi alcilmiya ayuu kusoo khatimay weeyaan nasaaix aad iyo aad u qiimo badan ayuu noogu keenay fasalkii lixaad ayaa noo bilaaban doonta insha allahu tacaala fasalkani hal fasaloo kale unbaa noo dhiman kaniyo kii toddobaad keliya labadaasaa nooga dhiman wey hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbi